alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbi aجmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعalى faslu fi qitaali اlbuqaat wuxuu ku saabsan yahay buqaadda la dagaalankeeda kuwa weerarka ku ah ama ku xadgudbay ama kasoo horjeeda kacdoonka ku ah dowladda ayaa waxaa la yihahdaa buqaat ay ku kacdoomeen oy ka fallaagoobeen dowladda markaa jirtay waxayna sheeganayaan ta'wiil saa'iq ah wax macquul ahoo ama ha ku saxsanaadaano ama yara ku saxsanaanine waxbay sheeganayaan wax macquul la fahmi karo laakiin inay gar ku leeyihiinna waa dhici kartaa oo dulmiga ay sheeganayaan ay mudan yihiin in laga laga garbaxo in shubahaad iyo ismoodsiis iyo waxaan jirin ay qaateen o maleeyeenna waa dhici kartaa in laga qanciyo ayagana ay mudan yihiin idaa kharaja hadduu baxo cala alimaami imaamkii waxaa ku baxay oo daacadiisa khilaafay oo ka soo horjeedsatay daa'ifa koox min almuslimiina muslimiinta kamida ah kacdoon ku qaaday oo ka fallaagoobo ku mucaaraday koox muslimiinta kamida waraamu waxayna u qastayaan ay doonayaan khalcahu imaamkaas inay xilka ka qaadaan khalculimaami wacaslihi inay imaamka casliyaan oo shaqada ka tiraan oo xilka ka qaadaan oo uu ka dego qasadkood intaa wey dooni meyno bay leeyihin waa ka waa ka waa ka fallaaween waa ka baxeen aw mase manacuu waxayba diideen xaqan xuquuq sharciyan sharci loo nisbeeyey oo ilaahay ku leeyahay ka zakaati sidii zakadii oo kale xoolihii iyo zakawaadkii bixiyaa la yidhi markaasay ka diideen iyagoon lahayn waajib naguma aha iyo ayay si kale amarka ninkaas madaxda ah iyo taladiisa iyo awaamirtiisa inay ku fuliyaan oo waxyaalaha xilalka ee mas-uulka uu ka yahay ahaan ay ugu raalli noqdaan oo ku adeecaan bay diidan yihin haddayba inkiraan dhahaan laa zakaata calayna zakana nagu waajib waajib naguma aho jahdi la imaadaan waaba gaalo shay macluum min adiin bidaruura ay ku gaaloobeen oo diideen e waxaa weeyaan zakadii inay bixiyaan bay diideen oo manciyeen iyagoo leh ama adi xaq ooma lihid ama qaabkaas ay ku khalaafsan yihiin wamtanacuu wayna mancoobeen bilxarbi dagaal ay iska caabin ay madaxdaas iyo dowladda iska caabinayaan ayayna arrinta iyadaa iyay ku darsadeen ma aha dad la dhayalsan karo oo askar iyo boolis intii loo diro lasoo qaqaban karo ma ahee waa dad ahlu minca ah manca iyo iska reebid iyo iska caabin ayay haystaan oo quwona waa haystaan shawkana waa haystaan hubna waa leeyihiin marka rag la geli kara ma aha haddii la galana dagaal lagu hoobtaa dhacaya wamtanacuu bilxarbi xarbihii iyo dagaalkii sababtiisa bay ku mancoobeenoo waa dad isdifaaci karo shawkiya xoog leh sidaa hadday dhacdo waa koox muslimiina gaala baxday xukunkii ka soo horjeedaan oy diidan yihiin aw amaamirtii madaxda in la fuliya diidan yihiin zakada bixinteeda oo kale awood iyo xoogna way leeyihin wax iskaga caabiyaan wamtanacuu bilxarbi ma aha dad yar oo lasoo qaban karo oo mehe waa dad haddii halagu baxa la yidhaahdo in dabaabaad iyo ciidan iyo hub xoogla loo qataa intaan dagaal lagu qaadin maxaa la sameyn oo haboon dacafa ilayhim ninkii imaamka ahaa ee muslimiinta madaxda u ahaa dadkaas fallaagoobay ee buqaada ah ayuu wuxuu u dirayaa qof buu u dirayaa dad la xiwaartama oo niqaash iyo dood la gala oo waxay tabanayaan ay doonayaan kasoo qanciya oo haddii dulmi ay sheeganayaan dulmigaa intii xaqiijiyo dadka dulmigaas ay sheeganayaan in laga qaado ribood ku keena haddii shubahaad iyo ismoodsiis ay tahayna kala dooda oo falanqeyn iyo khilaaf iyo dood la gala ayaa loo diraya qof marka cilmi leh oo fatina oo garanaya umuuraha iyo siday usocdaan oo idil oo sababta ku keentay inay nimankan baxaan si fiican usoo darsa ayaa loo diraya markaasuu dee warkii uu gaaray kadib haddii wax dulmiah lagu sheeganayo ay jirto ay sheeganayo ay jirtana waa in dulmiga laga qaado laga zuuliyo haddii wax ay ismoodsiyanaytaana wixii sidaad u malayseen iyo saad u aragteen midna ma aha in la yiraahdo deena la qanciyo wa azaala wuxuu zuulinayaa cilatahum ciladoodii ciladaasi ama waa dulmi la dulmiyey oo in laga zuuliye ay tahay ama waa shubha iyo ismoodsiis oo in laga zuuliye iyadana ay tahay azaala laba gooraba wuxuu zuulinayaa cilatahum waxa sheeganayaan cilada ee ku kaliftay inay baxaan ayuu ka zuulinayaan in amkana hadday suuragal tahay wey wixii wax la zuulin karo oo suuragala ah hadday tahy dhaqaale aan la bay sheeganayaan dhul aan laga guuri karin bay sheeganayaan meelo masaalixda caamka ah ay ku dareerto wadooyin iyo muxuu ahaa biyo mareen iyo masaalixii caamkeed tacliintii waxbarashadii iyo batrool iyo arrimaha meesha kasoo burqaday waxay leeyihin hal jooji marka haddii suuragal aynaan ahayn lagama yeelayo lakiin in amkana baa lagu yiri hadii suurowda fa abow hadday diidaan oo wixii laga qanciyey ay ka qancoobi waayaan ay ka hari waayaan wixii laga zuuliyeyna ay ku kaaftoomi waayaan qaatalahum waa la dagaalamayaa imaamkii baa la dagaalamay ciidamadiisa u diyaarsan kol hadday dadka carqalad ku noqdaan oo dowladdii kale socon weydo danihii kale iyo mahaamtii kale iyo islaamkii inuu faafo la rabayn ayaga ay sabab u noqdeen in lagu mashquula xaggooda waa lasoo afjaraya kacdoonkaas qaatalahum waa la dagaalamaya bimaa wax buu kula dagaalami aan laa yacumu camimaynin oo wada maraynin sharuhu shartiisu wax shartiisa uuna camimayn ayaga ayuu kula dagaalamaya hal mar inuu sun ku buufiyo maaha nag baa noqdaane lama rabo inuu ka naari dab oo kale ku shido agg agg intuu ka muro kayntay ku jiraan dab ku shido meel ay ka baxaan meelaan saadeen ay ku baaba-aanna ayadana ma aha walmanjaniiq madaafiic inuu la dhaco meesha burseynka ka saaro wax gubta iyo wax baaba-un ay noqdaanna sax ma aha dadka waa dad la yar edbinaayo kooda dhaawacaana in la dhaawac tira lama rabo kooda lasoo qabta isagoo noola in la dila ma banaana dhiigooda iyo cirdigooda in la banaysta ma banaano wixii aan muqaatalada iyo muqaawamadaas aan ka ahayn dagaalankaas dadku dad muslimiin ay ahaayeen dagaalkaas ayaana waxaa ku xumbaaray wax ay isbideen ama ay u arkaayeen inay ku garsan yihiin oo ta'wiil bay wataan saayiq ah adiguna ta'wiil baad wadatay marka in lisbanaysta maaha waa un difaaca ah iyo dadka in laga hortago oo xaaladda lasoo afjaro un baa lagu dagaalami laakiin in lagu camimo ayagoo dhan ba cirib gooyo maaha laa yacumu waxaan camimeyna sharuhu shartiisu unan caam ahayn kamaari sida daboo kale maya walmanjaniiqi manjaniiq wuxuu ahaa sida madaafiicdo kale wax intii geedo iyo wax loo sameeyo markaa sida laqaadih oo kale wax la turaayo dhagaxyo waaweyn iyo dab iyo intii la kor saaro yaa lasii daynaya markaasaa xusuuntoodii iyo guryahay ku jireen iyo wixii o dhan buu kuhabsan ku fadhiisanaya sida madaaficda la helay oo kale eber ka dhigaysa dadka walaa yutbacu lama raaco lama aydhsado mudbiruhum kooda duburjeediyey hadday cararaana big dhahaan oo meesha ay taagnaayeen dhan ay ka cararaanna in la ceyrsado oo cirhba cidh loo saaro deena meeshay galaan laga dabagala ma aha waa laga istaagaya waa laga haraya walaa yuqtalu la dili maayo jariixuhum midkooda dhaawac ahe eh, asagoo dhaawaca lagu gaaray oo naftaa ka bixinna lisraacin mahayo oo israacin lagu samayn mahayo markaaba saxaabada nabiga alayh salaam iyo salafkii bay ka dhacday inay dagaalameen sifiin baa jirtay jamal baa jirtay dagaaladii waaweynaha lagu hoobtay iyagoo oo noolku ay qabtaan banaanka laga mari jiri kii cararana waa la iska dayn jira wamaa atlafuuhu waxay dilaan ayagu calaynaa annaga muslimiinta ee dowladda ah ay naga dilaan aw atlafnaahu aan dillo calayhim ayaga xaggoodan ka dillo fi lxarbi dagaalkana ku dhinta laa damaana fi wax maga ma laha damaan ma leh dagaalkii dhacay intaas qof baad disheen dhulkaasaad hubkiina ku dhufateen waxaasaad qarxis la dhihi mahayo maxaa yeeley nin walbaba waa isla qumanaa in wixii dhintana uu dhinto wixii kalena lawada hadlo lasoo gadoomo ayaa la rabaa haddii dabagal iyo ay noqoto ninkaasaa musiifa la kolley hadii lagu qabto waa lagu dili busdhihi kolley waxaa lagu dili aano hebel baad dishay hebel baad waxaysay iyo wa lagu markaa dhihi nafta ilahay ka baxda ma joogayo marka kii asaga oo wax dilay waabaa wax dishay la dhihi maayo wixii xuquuqa aadamaha iyo dagaalka ku dhacay dagaalka dhexdiisa ah dagaalka dhexdiisa ku dhacay ah, dagaalka dhexdiisa wixii dhacay wey wixii kale oo ka baxsan oo ama sariqa iyo tuugnimo ay sameeyeen ama qadaf uu la yimid ama mahe xuduud kale uu ku dhacay hadday tahay waa loo qabani laakiin dagaalkii dhacay wixii sabab uu sababay laisku qaban maayo nin walbaba ilan wuxuu ahaa nin xaqiisi iyo wuxuu sheeganayey u dagaalamayo una arkaya inuu saxsan yahay wa akaamu wa axkaamu lislaam laakiin islaamka axkaamtiisaa jaariyatun ku dureeri caleyhim korkooda islaamka axkaamtiisii xadulqadafkii iyo xadu zinihii iyo xadu shaarib alkhamri iyo xuduudii kale way ku duradaysaa dad gaala lemayn ahayn dad kale wixii hada sameeyeen waa laga oofinaya marka la wayanfudu waxaa fuli min xukmi qaadiihim qaadigooda xaggooda jira dadkan buu qaadi fallaagoobay qaadiga ay leeyihin iyo maxkamadaha ay samaysteen iyo wixii uu maaratay xukumo waa ku dulfulaya muslimiin dhexeeda maabaa fuli yanfudu fulaya min xukmi qaadina anaga qaadiga anaga xukunkiisa wixii uu xukumo siduu ayaga ugu fulaayo ama dadka muslimiinta ugu dhex fulayo iyaguna qaadigooda waa fulayaan hadduunan ahayn hade wax dagaalka ku saabsan oo u arka matalan dadka waa gaale ee hala xoolahooda waa waa mubaax waxyaala noocaas o kale haduu qaadigu unan xukumin oo keenayo in isagana gaaloobaba dadki dhiiggooda inuu banaysto lakiin hadduu xukun oofiyo u rido nin baa matalan deen lagu lahaa ninka asagaa qeybta kale u dhacay xukun buu sameeyey bayinadii caddayntii buu dul saaray qoraal buu soo saaray maxdar qoraalka asaga hadduu qoladii kale u gaadho waa inay fuliyaan oo la yidhaha qaadigaasaa fuliyey ninkiina waa kan mujrimkaha waa la hayaa caleyhi xoolihii waa lagu leeyahay ama xuquuqdii wa lagu leyahy wa laleeyahy sida kuwan ba ayana sidaa u yihiin marka umuurihii kale way kala socdaan wayanfudu waxaa fuli min xukmi qaadiihim qaadigooda wuxuu xukumo waa fulaya maa yanfudu wixii fulaya min xukmi qaadina baa ka fuli si anaga qaadiga axkaamta uu fulin karo waxaa jirta wax qaadigan hadduu xukumo bambaasooo kale haddii qaadiga jooga qofka asaga ahaa la helo waxuu ku qasbaya inuu fuliyo inuu fuliyo waraaqo uu qoray oo bayanadii iyo caddayntii o dhan ayuu diray waa inuu fuliyo hadduu ninka asagaa uu kiiskii iyo maxkamaddii ku oogo shuhuuddina ay xagga kala joogto shuhuuddi waa inuu ku oogo wax saasaa jira oo lasdhaafsanayo dhaafsanaya dayib muuqaadba ina dhex kacday ya muxuu noqday ayib ti maskiinteed ma ti gaare mm-hmm. wayna gashay waaya wain lam yamtanicuu bilxarbi dagaalka haddaynan iska mancin karin oo wax awood ay ku dagaalamaan aynan haysanin niman un iska mucaaradaho meelaha iska taagtaagan weeye lam yuqaatilum lama dagaalamayo ilan shardi baa soo marray nimankan buqaad goormaa lagu magacaabi karaa inay mincala yihiin awood ay ku dagaalamaan bay leeyihiin nimankan dagaal waxay ku dagaalamaan iyo hub iyo shawke iyo ciddo iyo cudda midna ma laha cadad iyo cuddo midna ma lam yuqaatilum lama dagaalamayo siyaalo kale lagu maarmaarinayo wax lasoo qaqabto iyo wax la xidho iyo wax maxkamadeeyo iyo xabad lagu bilaabi maayo waman qasadahu meesha wuxuu ka galaya baabu siyaal saailka bidka la yihaahdo waa qof shaksi ah hadda koox iyo bay ahaayeene qof baa qof kale soo weeraray xoolihiisii ama naftiisa ujeedaa ama xurmadiisi iyo ehelkiisi iyo caruurtiisa iyo gabdhihiisi iyo xaasaskiisa ujeedaa naftooda ujeedaa maalkooda ujeedaa cirdigooda ujeedaa ama ma xoolo iyo waxsaas oo kale oo dugaagii iyo xoolihii iyo neef dadilo mxuha ritigii dad cunkahaa iyo waxyaalahaas o dhan baa saail soo wadagelaya saad yeeraysaa marka wuxuu leey waman qasadahu muslimun qofkii muslim uu u qasdaa muslim baa qasdaya oo weerartamaya yuriidu muslimkaa weerarkaa wuxuu doonayaa qatlahu midkan uu u qastay inuu diluu rabaa jaaza lahu midkii la weeraray waxaa u banaan dafcahu dafcu saaili saailki inu iska difaaco waman qasadhu qasadahu muslimun baa qasday weeraray oo abaaray saail wey muslimkaas yuriidu wuxuu doonaya qatlahu midkan uu weerarayo inuu dilu rabaa jaaza lahu midkan lou soo weeraray waxaa u banaan dafcahu saa'ilkii inuu iska dafciyo o iska reebo bilatii hiya axsanu wey laakiin hadba sida suuragal ah ayuu iskaga difaaci suu kuu sheegi doono jaaza buu ku yii marka wax adiga naftaada ku saabsanba hadday tahay naftaada waad tanaasuli kartaa intaad noqon laheedeen laba qof oo dagaalamay adi qudhaada niyadaadii ay ku jirta ninkaa cadaawadiisii iyo deen dagaalka asagaa uu noqon lahaa laba qof oo muslim aho laba seef isku qaatay oo qaatil iyo maqtuul oo fi naar intaad noqon laheedeen inaad noqoto ina aadankii madluumkaah laga gardaraa ee haabiil ahaa ee qaabiil uu dilay oo kale asagoo arkaya walaalkii u dilay sidaas oo kalea ku reer oo ku khayroon ah, cabdullaahi almaqtuul ibnu aadamkii maqtuulkaha noqo buu nabi sala alla alay wasalam ee midkii qaatilkaa ha noqonin markii fitanti iyo waxa uu nabiga ka sheekeynaya sala alla alay wasalam marka inaad iska difaacdana xaq baad uleedahay oo waa qof muctadi oo kugu soo xadgudbay oo faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimithli ma ctadaa calaykum bay noqon inaad tanaasushood farahaba ka qaadan waad leedahay cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu waxaa leeyahay amiir lmuminiin xilligii ay xasriyeen ee xisnigii qurigiisa ay ku oodeen nimankii buqaadahaa ee weerarka kusoo qaaday ciraaq ayaa ka yimid niman mujrimiin oo fara badan baa ku jiray oo muslimiinba xataa qaarkood daahirkooda mooye in ahayn yahuud iyo balaayo ay ka dambayso ibnu saba ninkii dhihi mxuu ahaa ibnu cabdullaahi ibnu saba somen oo kamid ahaa balaayaa ishuwaneed muslimiinna waa ku jireen si khalada la khalday oo la yihah dowladda ridna oo cuhmaan bin cafaan radi an lagu diray oo saxaabiga jaliilka ahaye eh, axadu eh, sharti mubashiriin kamid ahaaye nabiga alay slam qaraabadiisa ahaaye qiimaha badnaa ayaa waxaa looga dhigay wax kale aan dil laliya dilkiisa banaysteen ilaa afar boqol oo addoon asaga difaaci karta oo hub leh ayuu haystay baa laleeyahy cuhmaan bin cafaan radi allahu canhu markaasu wuxuu yihi ninkii hubkiisa dhiga oo addoommahayga kamid a ah, xor wey ah, ninkaan dagaalamin waa xor buu yiri inayna dagaalamin buu rababa saasuu rabaa ilaa isagoo iska fadhiya ay dileen marka dambe marka arrintaas oo kale haddii fitan iyo balaayo aad ka baqayso oo adiga aad saa iskaga tanaasusha xaqaadi iyo dhiiggaadi naftaadi waa ku banaantay lakin haddaad difaacdana aqaada aq baad uleedahay man qutila duuna damihi fahuwa shahiid dhiiggaadi nink dhigiisa difaaca hadduu dhintana shahiid buu noqonaya walaa yajibu waajibsa kuma aha inuu isdifaaco hadday tahay wax naftiisa ku tacaluqa wain qasadahu kaafiru maanta waxa uusoo qastay waa gaal inaad madax ufaruursato miya isdifaaci karo maya oo oh, mase bahimatun xayawaan baaba soo weerarayba riti dad cunaa soo weeraray dhihi maysid waa isku dhigi oo waa iska fadhiisanay cune waa isdifaacaysaa dibi meeshan oo dildilaa soo soo weeraray waran baad haysataa ama baangad madaxaad ku quwaxaysaa waa iska difaaci xayawaan inuu kudilaa maxaad ka heli oo faa'iida ah wajaba waxaa waajibaya dafcuhu inuu difaaco naftiisa oo markaa u iska reebo wa in qasada maalah saa'ilkii bay unoqonaysaa qasada saa'ilu muslimkii saa'ilka ahaa maanta wuxuu usoo qastay maalahu qofkan maalkiisiibu usoo qastayba xoolihiisiibu raba inu ka qaato asaga waxma raba lakin xoolahan raba inu ka qaato jaaza waxaa banaana dafcu ayadana waa difaaci karaa xoolihiisa man qutila duuna maalihi buu soo geli fahuwa shahiid walaa yajibu mase waajibayo xoolahaadi waa iskaga tanaasuli kartaa indhaha intaad ka fiiriso adii kardam xoolaha ujeeda ahaa aniga banaanka iga mar qaado waxaad qaadan wain qasada hadduu u qastase xariimahu ninkii saa'ilkaaba qofkii weerarka ahaa wuxuu soo weeraray xariimahu qofkan la soo weeraray ehelkiisii xaaskiisii iyo gabdhihiisii iyo dadka mas-uulka aha iyo dadkaas raba gabdhihiibu raba inu xumaan ku sameeyo ama xaasaskiisii ayuu xumaan ku sameyn rabaa wajaba markaa waa waajib addafcu inuu difaaco cirdigiisi inuu dhowro sharaftiisa ilaaliyo gabdhahaas karaamadooda uu reebo difaaco haba ku dhintee waxa weeyaan waa waajib marka ayada waajib wey ayaduna inay waa laydili rabaa darteed isku dhiibta ma banaana nafta baa laga qaada iyadoo cabaadi oo galgalan oo qaniini oo cidida ku maaratay xaganayso yaa la rabaa wixii gaadhayo inuu gaadho inay tirado nafteedan u baqay waan isdhiibay arrin saxa maaha qaamad bay noqonaysaa nacam wain qasada xariimahu hadduu u qastaayo saa'ilku wajaba waxaa waajibaya midka xariimkiisa iyo reerkiisa loo soo qastay addafcu inuu isdifaaco oo reebo difaaco wayadfacu saa'ila haddaba midkan saa'ilka ee weerarka ah wuu difaacaya qofkii lasoo weeraray baa wax difaaci yadfacu waa difaacaya kii mas-uulka lasoo weeraray asaaila qofka soo weeraray ama waxa soo weeraray ama xoolaba hadaanay yu difaaci iska reebi bilashali falashal oka hadba shayba shay uu ka sahlan yahay uu ka bilaabi meesha u horeysa ka bilaabi maayo markuu dareemaba qofka inuu kusoo socdo waranka lama boodaayo xabad ku dhufan mu ee marka hore wuxuu isku daayaa sida uu isleeyahay uu ku reebtoomi karaa ayuu marka hore kaga hortagaya wuxuu ku yidhi mithaal buu ku siiye fain carafa hadduu garanayo anahu yandaficu inuu midkan weerarka a ah reebtoomi bisiyaa bisababi siyaaxa qaylo lagu qayday keliya ratiga soo qey ordaayo markau arko inaad taagan tahay ood cararaynin oo aad ku dhawaaqdo inuu kaa istaagi baad ogtaha bariiqani dib u bariiqan ama aygan soo ordaayo inaad markaad wid tiraado u istaagi bu yaad og tahay oo una soo ordaynin qayladan ee buuqla sa udhiisa waa isku carargedin wey filinima ka keenaysa markaad istaagto waa istaagaya haddaad cararto unbay kuu dhamaatay bisiyaaxa qaylo inay ku filan tahay hadduu ogaado nin buu ahaa kugu soo ordaaye markuu arkay inaad cararayni wuu iska istaagi a ah, ama aad u qaadato tiraahye soo soco ma baa qol ka duwan ma qori baa qori ka duwan a ah, nin qori wata nin qori ka wata ka cararni maa jirta waa jirta sooma ayib falaysa lahu ama sugna larbuhu inuu ku dhufta bilyadi gacanti asagooba qaylo kaga adag iyo car iyo wir iyo kuma dhacdid intaa isagoo iskaga celin karo inuu ku dhufto gacantii ma banaana aw bilyadi gacan inuu ku dhuftaa ku filan hal rubaaxa iyo lootaa ku filan falaysa lahu bilcasaa inuu ul la dhaco ma banaana aw bilcasaa ul caadi waa u banaan inuu ku garaaco kaga reebtoomi karaa falaysa lahu sayfu inuu sayf ku kala gooyo ma banaana aw biqadci lyadi isaga haddii xataa waa lagu dhufanaayo gacan iyo lugtii inuu ka dhaawaca ayaa ku filan xabadiiba lugta kaga dhufan kara gacantu kaga dhufan karaa falaysa lahu qatlu inuu madaxa kaga dhufto oo u dilo ma banaana fain taxaqaqa hadday u caddaato oo u xaqiiqsado annahu saa'ilkan waxa xaqiiqsanaya waa kii lasoo weeraray annahu saa'ilkan wax soo weeraray inuu laa yandaficu uunan reebtoomaynin ilaa biqatli in la dila mooyeene ayaa xaqiiqo u noqotay qofka lasoo weeraray falahu qatlu inuu dilaa markaa u banaan walaa shaya calayhi korkiisana wax diyo ah iyo wax maga midna ma laha naftiisibu difaaca shareecadana u ogolaatay oo man qutila duuna maalihi iyo duuna ahlihi iyo duuna cirdihi warka ayuu ku socdaa iyo factaduu aley mili ma ctada calaykum iyo difaacaasu ku jiraa laa shay caleyh marka hadur wey waida intafaca hadduusan reebtoomo oo arrimihii aan soo sheegnay alashal falashal mid kamiduu ku reebtoomay xaruma tacarudu low in miduu u dhiman lahaa loo banbaxo oo la dilo xaaraam weeyaan marka wamutlifun mudiihi laysa yadmanu bacda difaaci bilati hiyo axsanudi weeyaan nacam hadba midda ugu sahlan baa lagu difaacaya qofka salaada kugu soo weerarayo tukanaayo kahormari rabo kamaratay kusoo weeraray adba qaybta waxaad isleedahay wuu kaaga reebtoomi unbaad usamaynaysaa nacam faslun faslkan wuxuu ku saabsan yahay fi riddati riddadi in qofka diinta uu ka baxo waa aqbax anwaac lkufri wa aqladiha gaalnimada nooca ugu foolxun ee ugu xun weeyaan ah, qof muslim ahaa oo ilaahay nicmat lislaam uu siiyey oo mu'min ahaa oo dhulumaat alkufri ka dhex baxay inuu waxaan ujeedaa ah, inuu haddana dib ugu laabto taasaa ridda la yihahda waa camal muxbit ah qofka camalkiisi eber buu ka dhigaya wax allaala wuxuu samayn jiray salaad iyo soon iyo xaj cibaada o dhan maalintaas eber noqonaysa oo maba mubaaxu dam buuna noqon markuu dhiiggiisa macsuum ahaa kadib dhiiggiisa xalaal buu noqonaya in la dilo si dhaqsaha weliba markii sitaaba iyo toobad loogu baaqo hadduu soo noqon waayo nacam <clears throat> man irtada qofkii ridoobaa can ilislaam buu ka ridoobay oo ilahay keyrkii buu caabuday kelimatu shirki buu ku dhawaaqay ficil buu ku gaaloobay oo sujuud buu meesha la dhacay oo kaniisad iyo wax buu maarata usujuuday iyo asnaam ayuu usujuuday ilahay keyrkiis wuxuu ah, ku dhawaaqay in diinta iyo qur'aanka dasaatiirta iyo qawaaniinta waxa uu ka fiican yahay o qur-aanka lagaba fiican yahay xilligan uuna shaqayn karin ayuu ku hadlay shay xaaraan ahoo shareecadeena ay xarimtay oo macluum min addiin bidaruura iska banaanka yaala ayuu yihi xalaal wey waa banaan tahay xalaashii waajibki xalaashi ah, banaaneed bu yidhi waa xaaraamo waaba diiday ribadii bu yihi waa xalaal maanta ribadii yii waa xalaal oo bunuugta in lala tacaamulo oo ribowgiiho lala tacaamulo oo waxaasuu shubay isagoo garanayo cilmi ulehoo aan jaahil loo loo cudur aan ahayn waxyaala lagu gaaloobo badan yihin aad bay fara badan yihin waxyaala lagu gaaloobo oo fara badan yihin dadka in badan oo kamid ma oga waxaa laga inay gaaloobaan yaa dhici karta marka nawaaqidul islaamka iyo islaamka xaburiye iyo tawxiidka waxa dhaawaca iyo waxyaalaha qofka inuu mar walba gartaa oo bartaa loo baahan yahay si uu iskaga ilaaliyo man irtada can ilislaami qofkii islaamka ka gaaloobo ka ridooba ka noqda wahuwa baaliqun isagoo qaangaara sabi caruur iska hadlay maaha waa la edbin mayar waaa ku hadlay caaqilun caqli buu leya majnuun waalabna ma aha mukhtaarun mid oo doortay weeyaanoo mukriha la khasbay maaha haddii la khasbay hadi ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun bilimaan buu soo gelaya camaar binu yaasir radia allahu canhu bay kuso degtaa la yihahda kelimat intii la qabtay iyuu iskaga dhawaaqo isku furtay marka in caadu facud ba la yidhi isku difaac qalbigaadaba hadduu iimaanka ku sugan yahay afka waxaad ka tiraahdo gaalada iskaga fakato dhib ma laha marka mukhtaar weeyaan oo la khasbay maaha istaxaqa alqatla ah, wuxuu horta mudanaya qofka noocaasee gaaloobay cudurdaar la-aan isagoon saqiir ahayn sabi ahayn mxuu aha majnuun aan ahayn waalan mukrah la khasbaan ahayn istaxaqa wuxuu mudan alqatla dil in la dilo mudanaya intaan la dilin lakin waxaa loogu baaqayaa inuu toobad keeno toobadaana waxaa weeyaan inuu tawxiidsado dib u tawxiidsado shaygii uu ku gaaloobayna uu sidii cagsigeeda u ku dhawaaq hadduu maalan yihi salaadda waajib iguma aha waa inuu yihahdo waxaan qirayaa inay salaaddu waajib igu tahay ilahay ugu farad yeelay ala kitaab illahi wa sunati rasuli ala lisani maxamed sala la alay slam wixii ku gaaloobana waa inuu qino qirtaa zakadii aan idhi ma banaano oo xoola iska bebeeldaranayo weeyaan oo waa koodhi iyo waa iska laaluush aan idhi inay tahay xaq xuquuqda ilahay kamid aho waajib aho arkaanu islamka inay kamid tahay yaan rumaysnahay waa inuu yidhaah ribada aan idhi waxba mehe waa xadaaro iyo reer magaalnimo iyo horumar iyo taqadum aan idhi warka asaga inan waxba ka khayr laawaannimo ay keenayso oo lagu baaba-ayo xaaramo khabiida inay tahay qofkii maaratay banaystana loo cadaabay ayaan aaminsan oo rumaysana shaygaasaa waa inu dhawaq laa ilah illah keliga lama hari maayo nacam hadduu ilahay waxdaaniyadiisa ay ku saabsaneed oo keyrkii u shirig yeelana waa inu ashaahataa oo ilahay subxana wa tacala waxdaaniyadiisa qiraa oo wixii ka soo haray uu ku kufriyo ayib wayajibu cala alimaami imaamkii waxaa ku waajibaya marka istitaabatu qofkaa asaga gaaloobay inuu ka toobad aqbalo ka toobad dalbo istitaaba dalabu towba ah. toob buu ka dalbayaa wuxuu le weligaa toobadkeen waxaad ku hadashay waa lagu gaalooba waxaad samaysay waa lagu gaalooba meeshaad gaashay waa lagu gaalooba toobad soo noqo janiska fursad baa haysatahay fa in rajaca hadduu soo laabto ila lislaami oo u yihahdo waxaas ma ogeen ama cabsi ay u keento soo laabto qubila minhu waa laga aqbali qul liladiina kafaruu in yantahuu yuwafar lahu maa qad salaf buu soo gelaya wixii tagay waa la dhaafaya dib bu u islaamay wa in abaa hadduu diido oo yihah waxaa dikarin dhahaa iyo inagama yeelaayo iyo uu yidhaahdo gaalba uu gaalnimadiis banaanka soo dhigto aba qutila waa la dili fi lxaali marka uusaa yiriba markaaba waa la dilaya nacam fain kaana xura marka yaa dili baa laisku hayaa murtad inuu yahay aragnay yaa dilaya hasayna fawda u imaanin waa in andimada iyo nidaamka markaas iyo imaamka iyo dowladda iyo umuurahaas shaqadaas ayaa iskale tanfiidu laxkaam axkaamta fulinteeda dadka kale nin daaci oo iska mutabarica nin maaragtay qaadi ahoo xukun fulinaya nin mufti ahoo wixii istiftaoo la weydiiye ka jawaabaya nin muxtasib ahoo amru bilmacruf wanahyi can munkar oo wixiisa xadidan yahay oo salaa salaa dadka intuu dhaho uli wax la dhadhici arrimaha nin walba meel buu leeh laakiin hadday noqoto awaamir wax la fulinayo oo xad la oofinayo qof la dilaayo qof la qisaasaayo ay noqoto maamul buu u baahan yahay lagu kala haro lagu kala dambeeyo si hadhow arrinta ina dowri tasalsul u noqonin nacam oo kii wax aan loo dilin oo arrinta u soconin fain kaana xuran hadduu xor yahay qofkaa gaaloobay lam yaqtulhu ma dili karo lam yaqtulhu ma dili karo ila alimaamu muslimiinta ninka madaxda u ah aw naa'ibuhu dadka naa'ibkiisa ah maxkamadaha iyo maarata dadka ciidanka ih ah iyo waxaaso dhan ba waa nuwaabta imaamkii bay naa'ibka yihiin oo awaamirtiisii bay fuliyaan asagay u taagan yihiin ila madaxweynihii meel walba ma istaagi kareen fain qatalahu gayruhu qof aan asageen hadduu dilo oo u yirahdo murtadkii weeyaan anaa maqlaayo iska dilo cusira waa un layar tacsiir isagana walaa diyata caleyhi diyana korkiisa maaha war maxaasaa u yeeshay baa leeyahay mar daba unoqonin inti yar yaraado ayaa wax lagu yar edbini sidan dadka hadhow ay ugu dayaninoo nin walb ninka kale waa murtad iyo waa ridoobay aan wax laskaga dildilin oo hadhow aan loo fududaysanin dhiigga dadka ayaa kaa asagaa la edbinaya ha u noqonin baa leeyahay haddii la xaqiijiyo qofka uu dilay inuu murtad ahaana laa diyata caleyh wax diya ah korkiisa kan ma laha kan dilay ah, wixii in la fuliyo la rabay mu fuliyey laakiin wadadii la qaadi lahaa iyo maaragtay aadaabtii la mari lahaa buu khilaafay un wain kaana cabdan hadduusan yahay addoon waxaa gaaloobay falisayidi waxaa usugnaaday sayidka ilahaa qatlu inuu dilo sayidkiisaa dilaya wixii xuduuda addoonka uu galo sayidka arrintaasi fulinaya waa sida xaddu zinihi oo kale hadduu zinaysto sayidkiisaa garaaci nacam wain takararad hadday soo noq noqoto riddatuhu riddadiisa iyo gaalimadiisa waa soo islaam wa islaam islamnimadan soo socotaa markuu gaaloobo wadaduu soo islaamay urwaas waa soo islaamay qubila min waa laga aqbali mar aar yantahudaas soo gelayaayo hadduuba tawxiidsaday dhihi mayno midii hore kaa yeela middan kaama yeelan lama dhahay maadaamuu ah, soo laabtay isaga oo qaadir aho nina ku khasbin oo ka cabsanayn soo laabtay waa laga aqbalaya qubila minhu waa laga yeeli waa laga aqbali wayucazar laakiin waa la edbin istihaana iyo fududaysi iyo ciyaar ciyaar baa ka muuqata waa soo islaamay haddana waan gaaloobaydan waa nooc waxaa ku jirta markaa fududaysi ah marka waa la edbinayaa si mar dambe warkaa ugu noqonin dadkuna ay arrintaasi waddo oga dhiganin in la edbiyo oo la tacsiiro oo wixii la arkayo loo arkaayo inuu ku edebsami doono ku reebtoomi in lagu yar reebo iska banaanta halkaas ka jooga galabtu wallah aclam bilah tawfiq sala allah wasalam alayh